bsmi illaahi اraxmaan <clears throat> اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala faslun fasalkan kitaabu ladkaar lilimaam اnawowi ayaan soo haynay alfaad iyo waxyaaba in la yidhaahdo laga fiican yahay ayuu soo haayey oo uu tilmaamayay fasalkan wuxuu u fasal yahay fii xurmati ifshaai siri idaa kaana fiihi dararun ow iidaa sir in la faafiyo oo qofka laga faafiyo sirtiisa xaaraantinimadeedii ayuu ka hadlayaa haddii dhib ama dhibid ay ku sugan tahay wa mimaa yunhaa canhu waxaa la reebaya waxaa ka mida ifshaau siri sirta faafinteeda walaxaadiidu axaadiista fiihi kan ku saabsan kahiiratun weeyaan kuwa aada u fara badan wa huwa xaraamun waana xaaraam sirti in la faafiyo ifshaha idaa kaana fiihi hadduu ku sugan yahay dararun dhib ow iidaaun ama dhibid ay ku sugan tahay ayb qaala rawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiy can jaabirin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalama nebigu waxa uu yidhi idaa xadatha arajulu ninku haddii uu sheego bilxadiidi ou ku sheekooda sheeko uma altafata ou meelaha fiiriyo ou milicsado fa hiya amaanatun amaano weeyaan iyadu qaala tirmidiyu xadiidun xasan ammaano weeyaan marka leeraa marka ammaanada ninka dayaca muxuu noqonayaa dembi buu ku dhacayaa ayb waxaana dhici karta sir qofka laga faafiyaa inay uga dhib badan tahay intaasoo malaayiin inuu khasaaro ama intaasoo dhib uu gaaro sirtaa inay kaga dhib badan tahay ayb marka sirta xifdinteeda iyo ilaalinteedu aada iyo aaday muhiim u tahay faslun fasalkanna wuxuu fasal yahay fii karaahati an yus'ala rajulu min gayri xaaja qofka in wax la weydiiyo iyadoon wax dana keenin ayb fiima daraba imra'atahu naagtiisa waxa uu u dilay ama u garaacay in la su-aalo nicida la nacayo le sir bay noqon kartaa yukrahu marka wuxuu yidhi min hayri xaajatin hadday xaajo timaado dabcan in la su-aali karo marka ciddi shaqo ku lahana su-aali karto faslun yukrahu waxaa la kahdaa an yus'ala rajulu ninka in la su-aalo fiima daraba imra'atahu haweenaydiisa waxa uu u garaacay min hayri xaajatin xaajo la-aan qad rawaynaa fii awali hada alkitaabi waxaanu ku werinay fii xifdi lisaan alaxaadiid asaxiixata axaadiidta saxiixada ah fi sukuuti ku saabsan aamusitaan camaa kii laga aamuso xaggiisa laa tadharu fiihi aynan ka muuqanaynin almaslaxatu maslaxo wadakarnaa waxaan sheegnay alxadiia asaxiixa xadiidka saxiixa ah min xusni islaami almari qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mid a tarkuhu ka tegistiisa maa laa yacniihi waxa aan marka isaga dan u ahayn inuu iskaga tago warawaynaa fi sunani abi daawuuda wanasaa-iyi wabni maajah can cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu can inabiyi sala allahu calayh ali wasalam qaal laa yus'alu arajulu ninka lama su'aalo fiima daraba imra'atahu haweenaydiisa waxa uu u dilay ama u garaacayo ayb waxaa dhacan karta wax laga xishoodaba inay tahay ayb garaacaas laftirkiisuna marka wax iska mutlaqo iska furan ma aha darbi ama garaacid korka ka bararinaysa iyo lama ogola ayb waana in markaa waane iyo wacdi iyo waxyaabahaas ay ka horeyso sida ilaahay buu yidhi faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic dabadeed jiefka uu uga tago haddii nushuus iyo waxa ay tahay iyo madaxtaag ayb faslun shicirka iyo gabayada iyo waxaas uga hadlayaa fasalkan ama shicru shicirku faqad rawaynaa fii musnadi abi yacla almawsili biisnaadin xasanin can caaishata radi allahu canha qaalat su-ila rasuulu llaahi sal l salam rasuulkaa la su-aalay can ishicri gabayga wax laga weydiiyey faqaala waxa uu yidhi huwa kalaamun waa hadal xasanuhu xasanun kiisa wanaagsani waa wanaagsan yahay wa qabiixuhu qabiixun kiisa xunna waa xun yahay qaala alculamaau macnaahu ana shicra shicirku kannahri geeraarkaoo kale shicir waxaa la yidhaha wixii nidaam iyo qaafiye iyo leh nahrina waa wax aan qaafiye lahayn hadal caadi ah iska ah laakiin atajarudu lahu in isaga loo dhar dhigto oo loo bambaxo awil ikhtisaaru ku gaabsasho calayhi shicir keliya lagu gaabsadaa madmuumun weeyaan mid la eedeeyo oo sharcan la eedeeyo ayb qofkii marka inuu shicir u bambaxo oo u dhar dhigto oo wax kale uu iska daayo wax madmuum a ah weeyaano markaas la haydaareeyo ayb waqad habatat waxaa sugnaatay alaxaadiiu saxiixatu axaadiista saxiixa ah bianna rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka samica shicra shicir inuu maqlay wa amara xasaana bna thaabitin xasaanna inuu amray bihijaa'i alkufaari gaalada inuu hujuumo oo u gabay hijo ah hujuum ah oo ku tariya korkooda sidaas uu amray nebiga sala allahu caleyh waali wasalam xasan marka gabaygu hadduu wax fiican macno ka hadlaayo haddii uu macno ka hadlayo macno ku fadhiyaa waa bannaan yahay waa hadal wanaagsan oo macnaha ayuu la xugun noqonayaa haddii uu ka hadlayo maalaayacni uu yahay ama wax xunba uu ka hadlayana waa xun yahay ayb wa habata waxaa sugnaaday annahu sala allahu calayh waali wasalam nebigu qaala inuu yidhi ina min ashicri shicriga waxaa ka mida xikmatan xikmad ayaa ku jirto oo gabayga xikmad baa ku jirto waxaa laga yaabaa wax dadka qaar ay wax ku qaadan waayaanba haddii shicir looga dhiga inay wax ku qaataan ayb marka shicirada waa kalaam marka laleeyahay de shicirku hadduu ku saabsan yahay wax fiicanna waa fiican yahay haddii wax xun uu ku saabsan yahay waxa xunna waxaa ugu xun shirkiga kuwa iyagu markaa yacni shirkiga ku saabsan magacii la doono ha loo yeelo haddii la doono nabi ammaan ha la yiraahdo nabi ammaan ma noqonayso haddayba shirki iyo wax lamida uu ku jiro xaq ilaahay leeyahay haddii cid kale loo meerinayo oo sidaa ay ku jirto ma noqonayo yani wax fiican ma noqonayo ayb xadiidka marka bukhaari ayaa wariyeen abu daawuud iyo bayhaqi wahabata anahu sala allahu alayh waali wasalam qaal waxaa sugnaatay nebigu inuu yidhi la-an yamtali'a inuu buuxsamo jawfu axadikum midkiin uurkiisa qayxan malax oo u buuxsamo la-an yamtali'a inuu buuxsamo jawfu axadikum midkiin uurkiisa qayxan min jihati qayxin malax ahaan oo u buuxsamo khayrun lahu way uga khayr badantaha min an yamtali'a inuu buuxsamo joofkiisa ama uurkiisa shicran shicir ahaan inuu u buuxsamo oo gabay ka buuxsamaya ayb kanna waxaa weyaan marka in loo dhar dhigto oo qofka isaga uun marka hamigiisu uu noqdo kaa ayaa lagu reebay wa kullu daalika kaagaa dhammaantiisna calaa xasabi maa dakarnaahu wixii aan sheegnay ayuu adba yahay ayb fasalkani wuxuu u fasal yahay in la isticmaalo <clears throat> sarbeeb iyo kinaayaad in la isticmaalo waxa laga xishoonayo in la sheego oo afka aan soo mari karin in la sarbeebo ayb wa mimaa yunhaa canhu waxaa la reebaya waxaa ka mida alfuxshu warka xun waxyaabaha foosha xun wa badaa-u lisaani carabka dheer carab dheeraanta walaxaadiiu saxiixatu axaadiista saxiixada fiihi isaga ku saabsan kahiiratun weeyaan kuwo fara badan macruufatun la yaqaano wa macnaahu macnihiisuna waxaa weeyaan atacbiiru cabiritaan can ilumuuri almustaqbaxati arrimaha la fool xumaysto bicibaaratin cibaaro lagu cabiro cibaarada oo sariixatin iska cad wain kaanad haba ahaato saxiixatan mid saxiixa walmutakalimu bihaa midka ku hadlayana saadiqun uu yahay mid run sheegayaba haba ahaato wayaqacu dalika kaagaasi wou dhacaa kathiiran in badan fii alfaadi alwiqaaci wa naxwiha alfaada jimaaca iyo waxaa ku tacalluqda iyo ayuu ku dhacaa wayenbaqii waxaa haboon an tustacmala in la isticmaalo fii dalika kaagaasi alkinaayaatu sarbeebyada wa yucabaru canha waa laga cabiraa bicibaaratin cibaaro ayaa laga cabiraa jamiilatin qurux badan yufhamu lagu fahmaya bihaa cibaarada algaradu ulajeedada jaa alqur'aanu kan darti ayaa marka qur-aankii uu u yimid alcasiizu qur-aankii sharafta badnaa wasunanu saxiixatu sunnadii saxiixa ahayd almukaramatu la maamuusay saasay ku timid buu leeyahay qaala allahu tacaala wabihaada kan ayaana jaa alqur'aanu alcasiizu wasunanu saxiixatu almukaramatu kanay ku imaadeen oo kinaayada ah qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi uxilla lakum waxaa la idin xalaaleeyey leylata asiyaami soonka habeenkiisa arrafathu baa la idin xalaaleeyey rafath jimaac yani ilaa nisaa'ikum aa u galmootaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wakayfa ta'khuduunahu sideed u qaadanaysaan waqad afdaa iyadoo uu gaaray bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale uu gaaray yacni oo u tegay iyadooyani hawaantii meherkii uu siiye aad siiseen see uga qaadanaysaan iyadoo qaarkiin qaarka kale uu gaaray jimaacayba qur-aanka fiir marka sida uu ka cabirayo wa tacaala alla wuxuu yidhi wain dallaqtumuuhunna haddaad furtaan min qabli an tamasuuhunna inta aydnan taabanin ka hor min qabli an tamasuuhunna masi ayaa laga cabiray jimaaci yani jimaac ka hor waa haddaad furtaan walaayaatu aayaadka iyo walaxaadiidu axaadiidta asaxiixatu saxiixa fii dalika katiiratun weeyaan kaaga ku saabsan mid aad u fara badan qaala alculamaa culamada waxay yidhaahdeen fayanbaqii waxaa habboon an yustacmala in la isticmaalo fii hada kan iyo ma ashbahahu wixii shabahu min alcibaaraati ah allatii cibaaraadka oo yustaxyaa laga xishoonayo min dikrihaa sheegitaankeeda bisariixi ismihaa in loo isticmaalo magaceedii oo cad oo qayaxan ayb laga xishoo bisariixismihaa magaceedii oo qayaxan laga xishoonayo waxaa haboon marka in la isticmaalo alkinaayaatu kinaayaat sarbeebo almufimatu wax fahamsiinayaan bisariixinta marka yustaxyaaday ku tacaluqaysaa sidaanay noqona marka fayanbaqii waxaa haboon an yustacmala in la isticmaalo fii hada kan aan sheegnay jimaaci iyo wamaa ashbahahu waxa la midka ashabahu min alcibaaraati oo cibaarada allatii cibaaraadka oo yustaxyaa laga sariiganayo laga xishoonayo min dikrihaa sheegitaankeeda bisariixismihaa lagu sheego magaceeda oo qayaxan lagu sheego dikriga ku tacaluqaysa alkinaayaatu waa la isticmaalayaa marka almufimatu wax fahamsiiso fayuknaa waa la kinaayoonaya can jimaaci lmar'ati haweeneyda jimaaceeda bilifdaai baa lagu kinaayoonayaa bilifdaa ayb gaarid wdukhuuli dukhuul wlmucaasharati la dhaqan walwiqaaci ku dhicid wanaxwiha iyo wixii lamid walaa yusaraxu ma la cadaynayo binayki waljimaaci wanaxwihimaa kuwaas lama tasriixinayowakadaalika sidaadaasoo kale yukanaa waa la kinaayoonayaa can ilbowli kaadidii watahawudi saxaradii biqadaai alxaajati xaaji gudasho ayaa lagu kinaayoonaya lagu sarbeebaya asoo xaaji gudanaya wadahaabi tegid ila alkhalaa'i nusushaan aadaya aldhahaya walaa yusaraxu bilkhiraa'ati waalbowli wanaxwihimaa la cadayn maayo marka kuwaas wakadalika dikru lcuyuubi ceebaha sheegidooda ayaa la mida kalbaras walbakari af urid wasunaani shiir wagayriha iyo wixii lamida yucabaru canha waxaa laga cabirayaa bicibaaraatin jamiilatin cibaaraat qurux badan yufhamu minha algaradu jeedka laga fahmayo wayulxaqu bimaa dakarnaahu wixii aan sheegnayna waxaa la haleeshiinayaa min alamhilati oo tusaalooyina maa siwaahu wixii kasoo haray waclam ogow anna haada kullahu kan dhammaantiis waa idaa lam tadcu haddaynan u yeerin xaajatun baahi ila tasriixi caddaynti bisariixi ismihi magaciisa lagu caddeeyo oo qayaxan fa in dacad xaajatun xaajo hadday u yeerto baahi liqaradi lbayaani caddayn ulajeedadeeda darteed wa tacliimi barid wakhiifa lana cabsado ana almukhaadaba ninka mukhaadabka yafhamu inuu fahmaya almajaaza <clears throat> majaaska inuu fahmayana laga cabsado ow yafhamu ama uu fahmo hayra almuraadi ulajeedada waxaan ahayn inuu fahmo haddii laga baqaayo surixa markaa waa la caddeeya xiina idin goortaas bismihi sariix magaciisii qayaxnaa baa lagu caddeeya liyaxsula si u xasila alifaamu fahamsiin say u xasisho alxaqiiqiyu kale shaygan dan baa laga leeyahay haddaad ninka sidii sarbeebta ahayd ugu sheegtana inuu fahmi waayo ama si kale u qaataad ka baqaysa marka dhib male in la cadeeyo wacalaa haada kan ayaana yuxmalu lagu xambaarayaa maa jaa wixii ku yimid fi laxaadiidi axaadiidto min atasriixi cadayn bimili dalika la cadeeya faina dalika kaagaasi maxmuulun cala alxaajati baahida ayaa lagu xambaaraya oo mid lagu xambaarayo xaajo kamaa dakarnaa sidaan sheegnay faina taxsiila alifhaami fahamsiin soo xasilitaankeeda fii haada kan dhexdii ay ka soo xasisho yaa owlaa haboon min muraacaati mujaradi aladab aadaab keligeed uun in la ilaaliya ka haboon wabilaahi towfiiq buyb rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi waxaanu ku warinay can cabdilaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam leysa almu'minu mu'minku ma aha bidacaani mid durid badan walaallacaani mid lacnad badan ma aha walaalfaaxishi mid yani fuxshi e, sameeya ma aha waxyaabaha foosha xun mid banaanka dhigta ma aha walalbadii'i mid af dheerna ma aha afdheeraantu marka waxaa laga wadaa qaaqlanimo iyo hadal iyo qaylo i muran nin sidaas maanu af xun marku hadlaayana yan dadku ay la yaabaano kan af xumaa lays dhaho qaala tirmidiyu xadiidun xasan qaala warawaynaa fii kitaabayi tirmidiyi wabni maajah can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam maa kaana alfuxshu fuxshigu ma ahaado fii shayin wax dhexdiisa ilaa shaanahu waa ceebeeya afxumada iyo warxumada shay dhexdiis ma noqoto ilaa shaanahu waa ceebeeya wamaa kaana alxayaau xishoodka iyo sariigtuna fii shayin shay dhexdiis ma ahaado ilaa zaanahu waa qurxiyaa qaala tirmidiyu xadiiun xasan ayb tirmidi marka xadiidku wuu xasaniye ayb faslun fasalkaa marka wuxuu uga soo baxay waxyaabaha foosha xun in laga sarbeebo oo xataa haba banaanaadaane laakiin sarbeeb inaad isticmaasho musqul iyo saxaradii iyo kaadidii iyo inaad u isticmaasho waxyaaba marka yacni musqushan tegaya oo kale inuu qofka yidhaahdo alfaadda marka jimaaca iyo raggay dumarka ay ku tacalluqdana sidoo kale iyagan in laga kinaayoodo oo sidii uu tilmaamay iyo laga yiraahdo iyadoo qur-aanka la waafaqayo iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayb faslun ayb fasalkani wuxuu ufasl yahay fii taxriimi intihaari alwaalidi waalwaalidati wa shibhihimaa labada waalid aabbaha ama hooyada in markaa yan la horaro oo lagu qayliyo ay u fasal e, xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey yaxrumu waxaa xaaraama intihaaru lwaalidi waalwaalidati waalidkii aabbihii iyo hooyadii in la horaro wa shibhihimaa iyo dadka la midka ah taxriiman xaaraantinimayn khaliidan adag ayaa la adkeeya qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyah rabbigaa wuxuu xukumay inaydnan caabudin isaga mooyaane cid kale ayb wa bilwaalideyni labada waalidna wa an tuxsinuu ayuu rabbi idinku waajib yaala inaad u ixsaan fashaan bilwaalideyni labada idin dhashay ixsaanan ixsaan falid imaa yabluqanna hadday gaaraan cindaka adiga agtaada alkibara weynaan ay ku gaaraan ou gaaro axaduhumaa midkood ow amase kilaahumaa labadoodaba ay gaaraan falaa taqul lahumaa ha dhihin uffin uf ha dhihin e waalidku markuu waayeel noqdo oo uu cad noqdo sariir saaran yahay yaa laga hadlaa uf ha dhihinna marka macnaheedu waxay tahay e, markaasoo kale waxabaa ka imaanaya dhareerka in laga tiro u baahan yahay yani e, musqushii ma tegi karo wuxuu u baahnaanayaa in laga tirtiro wixii markaa ka imaanayay Eh, waxyaabahaas marka qofku markuu arko iyo inuunan marka ka yaqyaqsoonin oo uusan ufdhihin isaga waa laga soo dhaqi jiray waana laga soo tiri jiray walaa tanharhumaa ha hororin oo ha canaananin labadii waalid waqul lahumaa waxaa u tiraahdaa qowlan hadal kariiman aad u wanaagsan wakfid lahumaa u raarici labadooda janaaxa dulli dulli garabkiis u raarici yacni u tawaaduco hoos iskugu dhig waa labadii waalid min araxmati naxariis darteed waqul waxaa tiraa rabbi yaa rabbi rabbigeeyow irxamhumaa u naxariiso kamaa rabbayaani say iisoo barbaariyeen sagiiran xaal aan ahaa mid yar anoo yar siday iisoo barbaariyeen ilaahu ugu ixsaan fal oo u naxariiso warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can cabdilaahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxa uu yidhi min alkabaa'iri kabaairta waxaa ka mida shatmu rajuli ninka caayadiisa uu caayo waalidayhi labadii dhashay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wahal yashtumu rajulu ninku ma caayaa waalidayhi labadii dhashay qaala waxa uu yidhi nacam haa yasubu aba rajuli wuxuu caynayaa nin aabbihi fayasubu abaahu ninkaan buu caynayaa markaa wayasubu ummahu hooyadiibuu caynayaa fayasubu ummahu kanna hooyadiibuu caynayaa yacnii marka waxaa weeyaan yaa usoo jiida waalidkaaga cayda adaa usoo jiida meeshaan marka macno weyn baa laga qaadanayaayo waxay tahay qofku haddii uu wax sabab u noqdo waxaasi waa sameeyey shayga inuu dhaco haddaad sabab u noqotay adiga waad samaysay shaygaas oo inaad mubaashir u samaysaa qasab maaha sabab haddaad u noqoto oo adiga aad tahay ninka sababay waxaasi nin waxaa sameeyey unbaa tahay laakiin marka axkaamta iyo la joogo kale dabcan asbaabaha iyo in la kala reereebo waa laga yaabaa mubaashirka iyo sababku mubaashirka xoog badnaanaya jinaayaadka iyo meelahaas marka la joogo warawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal kaana taxti imra'atun haweeney ayaa hoosteyda ahayd yacnii aan qabay wa kuntu uxibuhaa waan jeclaa buu yidhi ibni cumar wa kaana cumaru aabbahay cumarna wuxuu ahaa yakrahuhaa inuu nacayo faqaala lii wuxuu igu yidhi cumar dalliqhaa war iska fur fa waan diiday faataa cumaru radia allaahu canhu annabiya sal l salam cumar nebigiibuu u yimid fadakara dalika lahu arrinkaabuu u sheegay faqaala anabiyu sal allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi alliqhaa fur iska fur buu yidhi qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix waalidkii marka haduu yiraa qofkii naagtan iska fur waa inuu yeelo ayb marka meel weynay jooga baabu nahyi can ilkadibi wa bayaani aqsaamihi beentii iska reebidda layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay iyo bayaani aqsaamihi beenta noocyadeeda oo la caddeeyo qad tadaaharad waxaa isku yimid nusuusu lkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada nusuustooda waxay isku kaalmaysatay calaa taxriimi alkadibi beenta xaaraantinimadeeda filjumlati fuduud ahaan wa huwa beentuna min qaba'ixi dunuubi dunuubta kuwa ugu foosha xun bay ka mid tahay wa fawaaxishi alcuyuubi ceebaha kuwooda ugu foosha xun wa ijmaacu lummati ummadda ijmaacoodana muncaqidun weeyaan mid guntanmay calaa taxriimihi beenta xaaraantinimadeeda maca anusuusi almutadaahirati nusuusta iskaalmaysatayna lala qabo ayb ayb maca nusuus اlmutadaahirati falaa daruurata daruuro maahan ilaa naqli afraadihaa wax daruura kuma sugna buu leeya in lasoo guuriyo afraaddeeda nusuustaa mid mid in loosoo naqliyo wa inama almuhimu muhimku waxaa weeyaan bayaanu maa yustathnaa minhu in la caddeeyo waxa laga soo reebay taxriimkaas wa tambiihu iyo baraarujin calaa daqaa'iqihi masaa-isha daqaa'iqda yaree ku jirta wayakfii waxaa ku filan fitanfiiri wayakfii waxaa ku filan fi tanfiiri minhu iska cararsiin layska cararsiiyo been alxadiidu lmutafaqu calaa sixatihi xadiidka laysku oo bukhaari muslim ay wariyeen yaa ku filan ama sixadiisaba culummadu markaa ay isku waafaqeen huwa xadiidkaasuna maa raweynaahu fii saxiixayhima can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam aayat lmunaafiqi halaathun munaafiqa calaamadiisu waa saddex idaa xadata hadduu sheekoonayo kadaba been buu sheegaa waidaa wacada hadduu ballan qaadana akhlafa waa guub yeelaayo waa ka baxa ballankii waida tumina haddii la ammaanaystana wax lagu ammaanayana khaana waa khiyaana qaala waraweynaa fi saxiixayhimaa can cabdilaahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi arbacun afar man kuna fiihi qofkay dhexdiisa ahaadaan kaana munaafiqan khaalisan munaafiq barax tiran ayuu ahaadaa waman kaanat fiihi qofkay dhexdiisu tahay khaslatun qeyb minhunna afartaas ka mid ah kaanat fiihi dhexdiisa waxaa ahaanaysa khaslatun qayb min nifaaqin oo munaafiqnima xataa yadacaha ilaa uu ka tegayo ida tumina haddii la ammaanaysta khaana wuu khiyaanaya waidaa xadatha hadduu sheekaynayana kadaba been buu sheegaya waidaa wacada hadii uu waidaa caahada haddii uu heshiis galana qadara waa dhakraya waidaa khaasama hadduu doodana fajara daacadii buu ka baxaya o fii riwaayati muslimin ida wacada akhlaf badela ida tumina khan bedelkeeda ama almustathnaa minhu waxyaabihii marka laga reebay oo qofka yacnii beenta bannaan inuu sheego faqad rawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wa can umi kulhuum radia allaahu canha annaha samicat rasuula اllahi sal l salam yaquul nebigay maqashay oo dhahayo laysa alkadaabu beenaaluhu ma ahan alladii yuslixu bayna annaas midka dadka dhexdooda heshiisiinayo fayanmii khayran khayr ayuu ziyaadinayaa ow yaquulu khayran ama khayr buu dhahayaa haada alqadru qadrigaani fii saxiixayhima bukhaari muslim ayuu ku sugan yahay intaan marka haddii ninku uu dad heshiisiinayo dhiig iyo waxaa kala baajinaya beenta uu sheegaa oo uu dadka ugu kala qaado say u heshiiyaan calaaqaadkooda uu u hagaago taas iyadu waxaa weyaan been ma aha wasaada muslimun muslim wuxuu ku daray fii riwaayatin lahu qaalat umu kulhuum waxa ay tiri walam asmachu ma aanan maqlin yurakhisu isagoo ruqsaynaya fii shayin wax mima yaquulu nnaasu dadku waxay dhahayaanna ka mida ilaa fii alaain saddex maahana yacni alxarba dagaalka alxarbu khadca dagaalku isagu marka waxaa weya waa dagitaan qofka marka waxaa weyaan aduu marka taasna hadda been sariixaba ma ahaba oo rasuulka sal ll ly markuu u socdo jiho meel uu rabo inuu aado meeshaa meelaan ahayn ayuu dadka weydiin jira si ay dadkaasi markaasi ay isu dhigtaan oo weerar uu qaado markaa taasoo kale been maba ahanba marka iyada waa tawriic iyo tabaysiyaa la yiraahnaa wal islaaxa annaas iyo heshiisiin dadka dhexdooda la heshiisiiyo wa xadiida rajuli iyo ninka sheekadiisa imraatahu naagtiisa oo u sheekeeyo walmar'ati naagta sheekadeeda zawjaha ninkeeda ay u sheekayso ninka marka haweentiisa marka u sheekaynayo hadii markaa xoogaa waxyari ay jirto xaqiiqa a markaasoo kale inuu yidhaahdo waxbaa iska heli doonaa meeshaasaan balmaanta aan shaqay wax ka raadinayaa saasaan yeelayaa iyo wixiina ay yani uu dadaalayo nacam ayb waxbaa haysanaa iyo kale iyo waxyaabahaas uu yiraahdo oo iyada laftirkeeda u ka tabaysto tawriya isticmaala been sariixa uunan isticmaalin marka waxadiida rajul imra'atahu maahan wax oo yacni naagta markuu guursanayaba waxuusan ahayn iyo been inuu ku guursado oo mahmaahda soomaalidu ay samaysaysa iyo xadiidkan shaqo iskuma laha naag marka beena lagu soo xerogeliya runna waa lagu dhaqaa xerogelinta beentaa ay keentaa iyo dhib qabqabsi fara badan fahaadaa xadiidun sariixun weyaan fii ibaaxati bacdi alkadibi beenaha qaarkood la banneeyo lilmaslaxatina loo banneeyo taas ayaa ku cad xadiidkan dhexdiisa waqad dabata alculamaau culimadu way dabdiyeen maa yubaaxu minhu waxa la banneeyo beenta ka mida ah, wa axsanu maa ra'aytuhu waxaan arkay ka ugu wanaagsan fii dabdihi dabdintiisa maa dakarahu alimaamu abuu xaamidin alghazaaliyi weeyaan faqaala waxa uu yidhi alkalaamu hadalka wasiilatun ila almaqaasidi hadalku wuxuu wasiilo u yahay ulajeedooyinka hadal marka la hadlaya ujeedaa laga leeyahay hadalku waa dariiq la maraayo marka waa wasiilo wuxuu ku gaarsiinayaa maqsadka fa kullu maqsuudin wax kastoo loo qasdo maxmuudin oo haddana la ammaanay yumkinu ay suurtoobayso atawasulu ileyhi gaarid la gaaro shaygaasi bisidqi iyo walkadibi lagu gaaro jamiican iyagoo wada jiro wax walboo fiican maqsad fiicana ah. oy suurtoobayso run iyo been in lagu gaaro wada jiro falkadibu beenta fiihi kaa dhexdiisa xaraamun xaaraam weyaan licadami alxaajati ileyhi baahi loo baahda la-aanteed amaba loo baahnaa wain amkana haddii uu suurtoobay atawasulu gaaritaan ileyhi kaa la gaaro bilkadibi been lagu gaaro walam yumkin aynanna suurtoobaynin bisidqi run in lagu gaarana aynan suurtoobaynin falkadibu been fiihi kaa dhexdiisa mubaaxun weyaan mid la baneeyey in kaana haddii uu yahay taxsiilu dalika almaqsuudi maqsuudkaas xasilintiisa mubaaxan haddii uu yahay wa waajibun waaba waajib in la sheega marka in kaana almaqsuudu maqsuudku waajiban haddii uu yahay faida ikhtafaa muslimun muslim haddii uu qarsoomo min daalimin nin daalimoo dulminayo oo iska qariyo wa sa'ala canhu daalimkii marka uu su'aala ninkaas warhebel ma aragteen wajabal kadibu been ayaa waajiba biikhfaaihi qarintiisa ku waajiba marka ninkaa qarintiisa in been lagu sheegaa waajib aba ah markaas wakadaa waxaa lamida ah, low kaana cindahu agtiisa ow cinda kayrihi ama heyrkii agtiisa wadiicatun u taallaa ammaano wasa'ala daalimun nin daalima ayaa su-aalay yuriidu akhdahaa inuu qaato rabo wajaba calayhi lkadibu been ayaa waajibaysa biikhfaa'ihaa qarinteeda lagu been sheego xataa low akhbarahu haddii uu u sheego biwadiicatin ammaano cindahu agtiisa fa akhadaha daalimu daalimkii ou qaato qahran qasab uu ku qaato wajaba damaanuhaa inuu damaanteeda waajibaysaba cala almuudaci midkii lagu ammaanaystay ku waajibaysa almukhbiri ee sheegay nin aad ogtahay tug oo markaa qorigiisa wixiisa wataa wuxuu ku yiri war meeshaan ammaano ma taalla lacaga iyo meeshaan ma yaalaan markaas haa tiri lacag lagugu ammaanaysta haa tiri markaasuu qaatay waa damaanaysaa markaasoo kale marka beentu waa waajibaysayo maya lacag ma taal inaad tiraahdo walow istaxlafahu calayha haba ku dhaarshahaba ku dhaariyo ayb walow istaxlafahu hay haddii uu dhaariyo calayhaa uu ku dhaariya warkaas ama ammaanada <coughs> waxaas lazimahu waxaa ku laazima an yaxlifa inuu dhaarto wayuwariya waana xeeladaysanaya waa tabaysanayaa fii yamiinihi dhaartiisa dhaar marka uu ku xeeladaysto isagana uu wixii uu ribay ka fahmi karo adigana aadan sidii markaa yacni daahirkana aada xooga ka yar leexato tawriya ay ku jirto ayaad samaynaysaa marka tawriyadu laba nooc waaye mid waxaa jirta dadka xuquuqdooda lagu qaato tabaysi oo dadka xuquuqdooda loo tabaysto lagu qaato taas ma banaana laakiin tabaysigu haddii markaa beentiiba la baneeyey meeshii beentii lagu baneeyey inaad tawriyo ka samaysaa way bannaan tahay fa in xalafa haddii uu dhaarto walam yuwari uunan xeeladaysanin xaniia waa dembaabaya calal asaxi xanita marka waxaa laga wadaa dhaartii waa jebiyey waay ninkaa marka waxaa laga rabaa kafaaratulyamiin waqiila laa yaxnasu ma jebinin dhaartana waa la yiri oo waxba kafaaraa lagama rabo laakiin sida asaxa wuxuu ku sheegay in kafaaro uu iska bixiyo wakadaa low kaana maqsuudu xarbin xarbi qasadkiis haddii uu yahay ow islaaxu daati lbeyni ama dadkii dhexdoodoo la heshiisiinayo ayuu ku dhacay aw istimaalatu qalbi lmajniyi calayhi midka la janaayeeyey oo jinaayada loo geystay qalbigiisa la rabaa in lagu soo jiito filcafwi cafiska xaggiisa loo soo jiido can iljinaayati ou cafiyo laa yaxsulu mana xasilayo ilaa bikadibin been maahan si kalena ku xasili mayso falkadibu leysa bixaraamin beentu xaraam maaha wahaada idaa lam yaxsul ilgaradu ilaa bilkadib kanina waa haddii ulajeedada aan la gaari karin ilaa been in la sheega maaha yani wuxuu leey wakadaa waxaa lamida low kaana hadduu yahay maqsuudulxarbi dagaalkii qasadkiisa ow islaaxu daatil beyni ama dadkii dhexdooda heshiisiintooda hagaajintooda aw istimaalatu qalbi lmajniyi calayhi ninka la jinaayeeyey oo dhaawaca la gaarsiiyey qalbigiisa in loo iilo filcafwi cafiska dhexdiisa in lagu iilo canil jinaayati ou cafiyo intaa hadday tahay laa yaxsulu inaynan xasilaynin ilaa bikadibin been maahane si kale aynan ku xasilaynin falkadibu beenta leysa bixaraamin xaraam ma ah wahaadaas kanina idaa lam yaxsul ilgaradu ulajeedadu haddaanay xasilaynin oo aynan joogaynin waa ilaa bilkadibi been maahane si kale aynan ku xasilaynin walixtiyaadu dadaal fii haada kan dhexdiisa kullihi dhammaantii la dadaalana waxaa weeyaan an yuwariya inuu xeeladaysto tawriya wa macno tawriyati tawriyada macnaheeda an yaqsida inuu u qasdo waa bicibaaratii cibaaradiisa uu ula qasdo maqsuudan ula jeedo saxiixan toosan leysa huwa isagu uunan ahayn kaadiban mid been sheegaya binisbati ileyhi marka loo fiiriyo kaa wain kaana kaadiban mid been sheegaya haada fii daahiri lafdiga sida ka muuqato walow lam yaqsid hada kan hadduunan u qasdin bal adlaqa cibaarat alkadibi beentii ouba iska idlaaqa falaysa bixaraamin xaaraam maaha fii hada almowdici meeshan xataa hadduu meelahan oo kale beenta ou idlaaqa dhib ma leh xaaraam ma ah haddii laakiin beenta uunan idlaaqin oo uu sameeyo towriya iyo tabaysi iyo xalabaysi saasaa iyada ka fiican towriyaduna waa maxay sida ka muuqata lafdigiisa inuu been sheegaya ka muuqata laakiin xaqiiqada oo u jeeda saas ma ah waa run qaala abuu xaamidin alghazaaliyu waxa uu yidhi wakadalika waxaa lamida kullu maa shay dhammaantiisa irtabata bihi oo ku xirmo garadun garad maqsuud ula ulajeedo maqsuudun loo qasdo saxiixun oo saxiixa lahu ou ligayrihi isaga u sugnaatay ama keyrkii uu leeyahay faladii lahu midda uu leeyahay midlu an yakhudahu daalimun daalim ayaa qabtay wayas'alahu ou su'aalo can maalihi maalkiisa war maalkaaga keen liyakhudahu si uu uga qaato falahu an yunkirahu inuu inkiruu leeyahay ow yas'alahu suldaanu ama suldaan baa wuxuu su'aalay can faaxishatin bayinatin faaxisho cad ayuu su'aalay can faaxishatinna faaxisho beynahu isaga iyo beynallaahi isaga alle ayb irtakabahaa uu fuulo falahu wuxuu leeyahay irtakabahaa uu fuulay falahu an yunkirahaa inuu inkiruu leeyahay wayaquula uu yidhaa maa zinaytu aan zinaysanin ow maa sharibtu ma cabin maala waqad ishtaharat ilaxaadiisu axaadiistii waxaa aad ugu shuhrowday bitalqiini aladiina kuwii in loo laqino aqaruu bilxuduudi xuduudda laqinay xuduudda qirtay dheh arujuuca noqod caniliqraari ay ka noqdaan yani waxaa la arkay wuu leeyahy dad xuduud iyo cuquubaad qirtay inay zinaysteen maalan oo shaaricu markaas uu u laqinay <clears throat> yani inay ka laabtaan iqraarkaas loo laqinay iqraarka marka ka laabashadiisa maxay ka dhigan tahay waa inuu marka been sheego laakiin adiga been sheeg ma la dhahayo qofkan marka cuquubada islaamku aad bu u xadidaa waa aad iyo aad u xadiday bani aadamka marka cudurdaaro fara badan baa loo sameeyey ayb wa amaa qaradu hayrihi taas marka waa wix isaga ku saabsanaa heyrkiis ulajeeddo uu leeyahana waa maxay fa milu an yus'ala in la weydiiyo can siri akhiihi walaalkii sirtiisaa la su-aalay fa uu inkiro wanaxwu daalika iyo wixii ayb nin baa sirtiisa lagu su-aalay markaasaad inkirtay dhib ma leh wayanbaqii waxaa haboon an yuqaabila inuu qaabilo bayna mafsadati alkadibi beenta mafsadada ka imaanayso walmafsadati almutaratibati iyo mafsadada ka dhalanaysa calaa sidqi runta haddana marka qaab kaluna baraya wuxuu leeyahay isku fiiri beentan mafsadada ku jirto iyo haddaad run sheegto dhibaatada imaanayso fain kaanat ilmafsadatu mafsadada hadday tahay fi sidqi runta ku dhex jirta ashadda mid darnaan badan dararan xagga dhibka falahu lkadibu been ayuu leeyahay wain kaana cagsuhu hadday cagsi taho beenta mafsadadeedu badan tahayna ou shaka amaba ou shakiyo asalkii baa loo noqonaya xaruma calayhi lkadibu beentii baa ka xaaraama korkiisa wamataa goortii jaaza lkadibu been u banaanaaday fain kaana almubiixu shaygii banaynaya haddii uu yahay qaradan fain kaana almubiixu wixii banaynaya qaradan ulajeedo hadday tahay yatacalaqu binafsihi nafsadiisa ku tacalluqayso fa yustaxabu waxaa la sunneeya anlaa yakdiba inuunan been sheegin beentu markay bannaan tahay shayga mubiixa banaynayana uu yahay qarad ulajeedo asaga ku tacalluqdo fa yustaxabu anlaa yakdiba been inuunan sheegina la sunneeya wamataa kaana mutacaliqan bikayrihi qof kaley ku xiran tahay laakiin shayga beentan kuu banaynaya maqsuudka kuu banaynaya qof kale mid ku xiran lam tajuz ma banaano almusaamaxatu in musaamaxo laga sameeyo bixaqi gayrihi yacnii inaad fududaysato ama aad yacnii qof kale xaqiis ku takrifasho ma banaana yani ulajeedku waxaa weyaan hadday beentan eh, run sheegiddu hadday adiga ku dhibayso qof kale aynan dhibaynin sababka marka adiga kuu banaynaya beenta haddii qarad adiga kugu tacalluqo uu yahayna waxaa fiican inaadan beenta sheegin adiga nafsadaada mas-uulka anaha ah, laakiin haddii cid kale uu ku tacalluqo in marka arrinkaa aad musaamaxayso adiga aad isu saamaxda ninkaas inaad ka sheegto warkii runta ahaa dabadeedna uu dhib gaaro may iyada ma banaanuu leeha lam tajuuzi ilmusaamaxatu ma banaana bixaqi ayrihi ayrkii xaqiisa yani xaqaaga waa saamixi kartaa laakiin ayrkaa xaqiisa ma saamixi kartid oo intaad xaqiisi saamaxdo aad tiraahdid ninkan saas waay hadhowna marka dhibaato u galo walxasmu go-aanka dhabta ah tarkuhu weeyaan ka tegistiisa fii kulli mowdicin meel kasta ubiixa la banneeyey ilaa idaa kaana waajiban beenta meel allaale meeshii lagu baneeyey inaad iska dhaafto waay aada sheegin baanteed ilaa inay waajib noqoto maahan beensheegidu hadday waajib noqoto hadda maalan nin baaba la dili rabaa nin gardarra ku haysto daalima ayaa weerar ku agtaadu ku dhuuntay aawey ninkii waa kana haddaad tiraahdeed de waajibaad ka tagtay markaa iima soo gelin mana arkin baad leedahay markaas in la sheego haddii laakiin waajib aynan ahayn oo meelihii kaleo ama mustaxabka ahaa ama la yiri waa bannaan tahay iyo in runta laga abbaaro waa fiican tahay saasuu leeyahy hadalkaa marka ixyaa culumudiinku ku sheegay waclam ogow ana madhaba ahli sunnati ahlu sunnada madhabtooda ana alkadiba beenta huwa alikhbaaru weyaan sheegid ka waramid cani shayi shaygii laga waramo bikhilaafi maana looga waramo sidii si ka duwan huwa isaguba u yahay shaygan siduu yahay si ka duwan haddaad uga waranta been waa sheegta sawaabon waxaa isku mid a ah, tacamadta inaa u qasado daalika kaagaas am jahiltahu ama aad ka jaahil noqoto laakiin laa ya'hamu ma ku dambaabayo filjahli jahliga wa inamaa ya'hamu filcamdi kas markuu u yiraahdo ku dambaabayaa wa daliilu asxaabinaa asxaabteenna daliilkooduna taqyiidu nabiy sal l salam nebiga qeydidda uu qayday waa uu ku qayday man kadaba calaya mutacamidan ninkani iga been abuurta isagoo u qasdaayo falyatabawa maqcadahu min annaar naarta meeshuu ka geli lahaa diyaarsan yani cuquubadii waxaa lagu xiray mutacamidan marka qofkii isagoo jaahilba iska ama yan afkiisa kasoo boodayo um, mutacamid aan ahayn cuquubada male laakiin been ma sheega haa been waa sheegan shaygu siduu yahay si aan ahayn haddaad uga waranta been waa sheegtay haddaa u qasadayna waa dembi hadaynan marka istinaacaadka hadda aan soo sheegnay waxyaabihii laga reebay haddaynan ahayn haddii aad jaahil ka tahayna dembi markaas malihid وبالله التوفيق wsal الله وسلم على nabiyina محمد وعلى آله وصحبه